bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wأصlii وأsلm عlى اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin mxamed bn cabd اllahi khaatm الnabiyiina وإimaam اlmursaliin wعlى aalihi وصaxbihi wالtaabiciina wman tabicahum bإxsaan ilى ywm اddiin ama bacd allahuma faqihna fi اdiin ya rab اlcaalamiin waa dersigii lix iyo afartanaad ee kitaabkii aلtanbiih fi اlfiqh للإمام الشhيkh أbي إسحاaq إبراhيم بن علي بن يوسف الشhirازي رaحimه الله taعالى ونفعna بعilمه waxa uu ka bilaabmaya qowlka uu muصنifku raximah الlahu taعالى leeyahay fي baabi qasم الصدقاaت والرaaبع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفاar ومؤلفة المسلمين فأما مؤلفة الكفاar فضربان من يرجى إسلامه ومن يخاaf شhره فيعطون من khمس الخمس ومؤلف المسلمين ضربان ضرب لهم شرف يرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم وقوم يرجى حسن إسلامهم وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة قلوبهم والثالث من خمس الخمس وضرب في طرف بلد الإسلام إن أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم إن أعطوا جبوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أقوال أحدها يعطون من سهم المؤلفة والثاني من خمس الخمس والثالث من سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله waxaynu ku soo guda jirnay asnaaftii ama qaybihii dadka ka midka ahaa ee zakada la siinayay waxaynu ka soo baxnay saddex qolo oo kala ahaa shaqaalihii iyo fuqaradii iyo masaakiintii qoladii afraad buu gelaya wuxuu ihi waraabicu ka afraadna almu'allafatu waa kuwii la soo dhoweynayay Ehm, taliifku waa in shayga laysu geeyo halkana waxaa loola jeedaa in qofka qalbigiisii lasoo kasbado oo lasoo jiito sida ilaahayba subxaana wa taala qur-aankuna waalafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi اlardi maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum in markaa dadkii markaa colaaddii iyo cadaawaddii wixii ku jiray laga dhex saaro dad is-ogol laga dhigo is-ogolaysiin ayay markaa noqonaysa marka almualafa waa kuwii ummadda islaamka la ogolaysiinayy wuxuu uhi wahum darbaani qoladan islaamka la ogolaysiinayaa waa laba qolo mualafatu اlkufaari wa mualafatu اlmuslimiin kuwo la soo dhoweynayo oo gaalo ah ama gaalada kuwooda la soo dhoweysanayo iyo muslimiinta kuwooda la soo dhoweynayo fa amaa mu'allafatu lkufaar gaalada kuwooda la soo dhoweynayaa fa darbaani iyaguna waa laba qaybood man yurja islaamuhu mid gaala oon muslim ahayn laakiin la filanayo haddii wax la siiyo inuu soo islaamo kaasi waa qolo qolada kalena waman yukhaafu sharuhu mid sharkiisa laga baqayo deetana haddii waxoogaa la siiyo laga nabadgelayo oo la rajaynayo fa yucطawna labadan qolo ee gaalada ahba waxaa wax laga siinayaa min khumusi اlkhumus khumusulkhumuski horeynuu soo marnay khumusulkhumus inagiinida haddii sidaa lagu yidhaahdo waxaa loo jeedaa maalkii masaalixda maalulmasaalix alcaama oo khumusulkhumusku sidiisa wuxuu ahaa haniimada xoolaha haniimada ah marka gaalada laga soo qaato shan meelood baa loo qaybiyaa afar baa ciidanku leeyahay si inoo iman doonto insha allahu tacaala meesha soo hadhay oo khumus ah ayaa haddana shan loo sii kala jebiyaa wاclamuu anamaa hanimtum min shayi faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi اlqurba wاlyataama wاlmasaakiin wbni الsabiil faana lilaahi khumusahu walirasuul ilahiy rasuulka aya halkaa lagu sheg waa isku mid faana lilaahi khumusahu walirasuul walidi اlqurba wاlyataama wاlmasaakiin wbni الsabiil marka khumuskaa ilaahay iyo rasuulkiisa loo sheegay waa lilmasaalix danta guud ayaa lagu bixiyaa haddaba khumuska waxaa la mida dee faya isagana khumuskiisii khumusulkhumuskiisii iyo xoolihii kale ee masaalixda lagu bixinayo oo dhanbe danta guud ah ayaa halkan loola jeedayo amwaalulmasaalix xoolihii masaalixda loogu talagalay sida jizyadii iyo haddii gaalada markaa hudno lala galo oo lacag markaa lagu leeshiiye laga qaado iyo waxyaalahaasoo dhan ayaa waxay gelayaan halkan cashuurtii gaalada laga qaadayay iyo marka kuwaas amwaalulmasaalix ayaa dee la yidhaahdaa kuwaasaa wax laga siinayaa maxaa yeelay dee waa gaalo oo zako shaqo kuma laha nabigu waa kii tukhadu min ahniyaaihim fatuladu fii fuqaraaihim akhniyadaa laga qaadaa muslimiinta akhniyadoodaa zakada laga qaadaa fuqaradoodana waa la siiya dee markaa gaal meesha waxba kuma laha kaasuu musanifku sheegay laakiin masalada qowl kalea ku jira oo odhanaya gaaladan waa la siin jiray wax wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam way dhacday qaarkood islaamnimo iyo wax laga filanayo sidii safwan ibnu umayaba ghaswat xunayn wax loo siiyey isagoo gaal way dhacdo laakiin bacda an acaza allahu lislaam islaamka intii ilaahay uu ciseeyey qawi uu ka dhigay laa xaajata ilaa icطaa'ihim in wax la siiyo waxba loogama baahna ama islaamaa la odhanaya ama jizyada bixiya ama kurkaa laydinka guraya waxba loogama baahna in xoola la siiyo xoola lagu soo dhoweeyo qowlkaas ayaana muctamadka madhabka inaan waxba gaal la siinaynin laa min maali اmasaalixi walaa min maali الzaka lianna allaha acaza alislaama wa ahlahu cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu uu diiday wuxuu ku yihi waa idin siiyey nebigu al laakiin bacda an acaza allahu lislaam laydinma baahna markaa qowlkaa cumar radia allahu tacaala canhu ayaa madhab kale u muctamadaho inaan waxba la siinaynin ayaa muctamadkii noqonayaa sidan musanifku raximahu llahu tacaala uu sheegayna waa qowl uun madhabka ku jira laakiin ma aha muctamadkii madhabka ma sidii rajaxday wamualafu lmuslimiina darbaan muslimiinta kuwooda la soo dhoweynayaa waa laba qolo darbun lahum sharafun qolo wuxuu yihi sharaf leh oo yurjaa biicطaa'ihim marka sekadii la siiyo la filanayo islaamu nudaraa'ihim kuwa lamidihii inay soo islaamaan wa qowmun iyo qolo yurjaa la rajaynayo xusnu islaamihim islaamnimadoodu inay sii fiicnaato wuxuu ihi mualafka muslimiintu waa laba qaybood markaasuu yihi darbun lahum sharafun nurja biicaaihim islaam wanudaraahim wa nurja xusn islaamihim intaas waa isku qayb weeyaan marka waa laba qaybood bu yihi mualafadii muslimiintu labadii qaybood haddana qayb waliba labay usii kala jabaysa marka halkan qaybtii koowaad buu sheegay qaybta lafteeda sinfayna laba qaybood ka kooban qaybta koobaad waa dad magac iyo maamuus leh oday dhaqameedya iyo wax la mid ah oo marka iyaga la ikraamee la maamuuso kuwo kalo isku salaadiin ahaayeen ama isku cuqaal ahaayeenoo iyagu gaala ihi eh. markay arkaan nimankii dhigooda ahaa sida loo sharfay ay iyaguna yidhahdeen annagunaan iska islaamna oy markaa soo islaamaan marka adigu ciddaad wax siisay waa muslim gaal wax maad si laakiin gaalkiina wuu ku soo hiranayaayo dee ninkani nin ay isku majlis yihiinoo ay wada xaalaanoo arrimuhu dhex maraan buu ahaa markuu arkay isagiio la maamuusayo oo la soo dhawaynayo ayaa waxaa la filanayaa in isaguna uu is yidhaahdo warda isku maqaan baad ka hadhi deetana ay soo islaamaanoo deetana iyagana dee la maamuuso kuwaas waa qolo qolada labaad waa qaar iyaguna soo islaamay laakiin waxoogaa islaamnimadooda dacfi ku jiro deetana haddii la siiyo waxaa la filanayaa in iimaankoodu uu xoogeysto muslimiinta ay jeclaadaanoo waswaaskii iyo wixii maaragtay looga baqayay uu meesha ka baxo labadaa qolo waa qeybta koobaad ee mualafada muslimiinta wuxuu sheekhu wakaana sala allahu calayhi wasalama yuciihim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu siin jiray wa amaa bacdahu se isaga dabadii fa fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midkood uu yahay laa yucdawna la siin maayo maxaa loogu diidayaa dee labadan qolo qolana waxaynu isleenahay kuwo kale ha ku soo islaamaan kuwana waxaynu leedahay islaamkooda ha xoogeysto islaamku wuu xoogeystay hadday markaa ridoobaanna waa la dili uun haddii kalena ha xajistaan oo islaamnimadu ha haystaan laakiin maaragtay waxayn qofna islaamnimada laga laaluushi maaye waxba la siin maayo islaamnimadu islaamkii waa xoogeystay loomana baahna isagaa u baahan islaamka markaa waxba la siin maayo qowlkaasi leey waani ka labaad yucطawna min sahmi اlmualafati quluubuhum may waa la siinayaa oo sahmiga ama qeybta ama qoriga qolada mualafada ilaahay aayadda ugu sheegay walmualafati quluubuhu iyagana xujadoodu de waaba aayaddaba aayaddiiba sheegaysa in la siinaya qolada qowlkaasaana muctamad in la labadan qole aynu sheegnay wthaaliu qowlka saddexaad wuxuu leeyahay min khumusi lkhumus khumusulkhumuskaa laga siinaya xoolihii masaalixda ayaa laga siinaya ilan waa iska dan guud waa arrin guud markaa kuwa daciifka ah, in la siiyo masaalixdaa laga bixinayaa zakada laga bixin maayo kaasinle kaas kuwaas waa qolo wa darbun qolo fii arafi balad lislaam iyagu jooga xuduuda dhulka muslimka in ucuu haddii markaa wax la siiyo zakadii wax laga siiyo dafacuu can ilmuslimiin xoogaa dhiirigelin bay unoqonaysaayo islaamka inay difaacaan oo ila furin bay joogaani aan dhinacooda islaamka looga soo dhicin ayaa la filanaya wa qowmun iyo qolo in uctuu haddii la siiyo jabawu sadaqaati sadaqaadkii ka soo ururinayaa miman yaliihim ciddaa dhinacooda ah kuwana waa laba qaybood waa qaybtii labaad ee mualafada muslimiinta waynaga dhilin qayb waliba laba usii kala kacaysa qaybta labaad iyaduna waa laba oo qolo furinta joogta xuduudda degan islaamka iyo gaalada udhaxaysa haddii markaa zakadii la siiyo taageeray u noqonaysaa zakadaasiyo waxay ku dhiiri gelinaysaa inay cadowga la dagaalamaanoo ay markaa u jirib dhigaan oy foojignaadaan qolana halkaa ma joogto xuduud ma joogtee laakiin dhulkii maaratay saacibu ama qofka sakooyinka soo ururinaya uu gaadhayay baa laga yaaba inay ka durugsan yihiin marka haddii iyagana zakada wa ay ogyihiin in wax laga siinayo way hawlgelayaanoo dadkaa marka waa dad markaa mutaaciina oo kelmadooda la maqlo markaa way ka soo ururinayaan reerahooda iyo <clears throat> cidda aaggaas ayay sakada ka soo gurayaan marka damac ku jiro islan waxbaa laydin siinay marka labadaa qolo fa fiihim arbacatu aqwaal afar qowl baa ku sugan sekadii wax ma laga siinayaa labadan qolo axaduhaa afarta qowl mid ahaani yucطawna waa la siinayaa buu le min sahmi اlmualafi nimankaas la soo dhoweynayo sahmigoodaa wax laga siinaya waa ka muctamadkaa oo de iyaga laftoodu waxaa lagu soo dhoweynayaa shaqada ay hayaan oo lagu dhiiri gelinaya marka iyagana waa la siinaya aayadday soo gelayaan baa wthaani qowlka labaad wuxuu leeya min khumusi khumus de nimankan islaamnimo lagu soo dhaweynaya ma jirta islaamnimadooda waa iska haystaan loogamana cabsanayo dan guud bay ka shaqeeyeen jihaadkii waa dan guud sakooyinkan lasoo ururayaa waa dan guud markaa khumusulkhumuska ha laga siiyo ayuu kaasinaday wthaaliu ka saddexaad min sahmi sabiili اllaah nimankan mujaahidiin baa ku jira sooma niman jihaad ayaa ku jira sahmigii mujaahidiinta ha laga siiya buu kaasina leeyi marka kaa khumusulkhumuska laga siinayaa yidhi waxaa leeyahy mayana laga siinayaayo maslaxa ahaatee waa maslaxo zakadii ku tacalluqda markaa waxaana lagu soo dhaweynayaa shaqadan ay qabanayaan marka waxaa laga siinayaa zakadaa laga siinaya kan yidhi min sahmi sabiili illah laga siinayaana waxaa loogu jawaabaya de waxba laga yaaba inaan jihaadin kuwa jihaadinba wii la ee un ay ka dhigtaan un maaragta weeyaan wax dhiirigelin ay ku helaan laakiin oon cadowgii kusoo dhiiranin lakin aan jihaad ba kugelin baa laga yaaba fii sabiil illahiduna dee dad markaa jihaadaya bay ahay waraabicu ka afraad wuxuu min sahmi lmualafati wa sahmi sabiili illah labaa la ysu raacinayaayo sahmigii mualafadana way soo gelayaan sahmigii mujaahidiintana way soo gelayaan oo dee jihaadkiina waa kanoo qolo kamida looga faa'iideysanayo dantii guudna waa kuwan ka mxuaha camalkan ay markaa sekada ka hayaanna waa kuwo markaa lagu soo dhaweynayo qoladan kale ee iyaguna sekadii soo ururinaya laakiin sida muctamedkaa labada qolaba halkaa horun baa la gelinaya wlkhaamisu halkaa waxaynu kaga baxaynaa kii afraad oo almualafatu quluubahum ah wاlkhaamisu ka shanaad alriqaabu waa addoommihii wahum addoommaha la sheegayaa almukaatabuuna waa addoommadii kitaabada lala galay fayudfacu ilayhim waxaa loo dhiibayaa maa yu-aduuna waxay iskaga bixiyaan fi lkitaabati caqdigan kitaabaday ku jiraan in lam yakun macahum wa haddaanay haysan maa yu-aduuna wax ay bixiyaan haddii aanay haysanin walaa yusaaduuna looga kordhin maayo calaa maa yu-adduuna waxa ay bixinayaan walaa yuqbalu la aqbali maayo qowluhu warka uu sheeganayo addoonkii innahu mukaatabun uu yidhaahdo mukaatab baan ahay ilaa bibayinatin inuu markhaati keeno mooyaane fain sadaqahu almawlaa hadduu waa runtii yidhaahdo sayidkiisii faqad qiila waxaa la yidhi yudfacu ilayhi waa la siinaya akadii wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yudfacu ilayhi mayane loo dhiibi maayo ilaa markhaatiya keeno waxaa aayadda ku sugnayd wa fi riqaabi riqaabtiina lagu bixiye zakada riqaab waa jamcu raqaba raqabaduna waa qoorti waxaana loo jeedaa halkan oo quraanku aanku jeer qoor uu ka cabirayo dee luqadii carbeed horaba qofka inaguba dee intaasoo madax baynu idhaahnaa nagoo ujeedno intaasoo maalan neef ama intaasoo qof ayo intaasoo madax idhaa marka iyaguna luqada carabigana raqabadaa laga cabira qoorta marka intaasoo qoorood baa laodhanaya intaasoo qof marka laleeyahy marka addoomaha ayaana inta badan loo isticmaalaayo addoomihii ayaa arrintani khusaysa dadka muslimiinta dadka kalena dee waa loo lagu ilaaqina allahuma actiq riqaabana wa riqaaba aabaaina min annaar markaad leedahay de ilan intanunuma jeedin waxaad u jeedaa yani lafaha iyagoo dhanba de iyo waalidka iyagoo dhanba ilaahay oo ka xore haddaba addoomihii way noociye badan yihiin kuwa halkan lagu sheegaya waa nooc quro waa kuwe waa addoommada kitaabada lala galay ma aha kuwii aan markaa caqdigaa kitaabada ku jirin halkee laga qaatay ilan aayaddu riqaab bay tiree way ilaaqday waxaa laga qaatay zakada sideedana la siiyey de markaa qof wax la siin karaa la doonaya addoon aan caqdulkitaabo ku jirin waxba lama looma dhiibi wixii aad sida sayidkiiba toosu yeelanaya haddaad u dhiibto sayidkiibaa yeelanaya markaa sayidkiibaad wax sida isaga maad siinin yamlik walaa yumkinu tamliiku laakiin mukaatabkii dee waa la siinayaa wuu milkiyayaa isagaa yeelanaya hawlna wuu ku qabsanayaayo sayidkiibuu kaga xoroobay marka waxay yidhaahdeen halkan soo geli mayso in la adoomihii la iibsado oo deetna saha lagu xoreeyo maxaa yeelay xoola markaa lama sii ninka adoonka aayadiina dadka markaa sideedan in sakada markaa la siinayo oo marka waxa weeyaan maaragta loo qaybinayo ayay tilmaamaysa haddaba waxaa la siinayaa heshiiskan kitaabada ay ku jiraan kitaabadu waa in sayidkii ku yidhaahdo caqdigaa kitaabadan kula galay lacag intaa dhan baan kaa doonayaa ood laba jeer ama wax ka badan kala bixinayso wakhtiyi uu kala qabanayaa markaad lacagtaas soo dhammaystirto xor baa tahay saasaa ninkan lagu yidhi markuu sayidkiisa la galo ninkan nin madax banaan buu noqonaya oo iska shaqaysanaya o u shaqaysta wakhtigii lagu ballamay ayuunbuu keenayaa intii laga doonayay hadduu keeni kari waayana iska soo fadhiisuu dee odhanaya addoonnimadaadii iskaga jir markaa haddaba dee si aanay taasi ugu dhicin ayaa laga caawinayaayo heshiiskii uu ku jiray baa laga saacidaya deetana wixii laga doonayay inta ka dhiman baa la siinaya haddaanu haysanin wax ku filan oo markaa ku bixiyo ayaa loo buuxinaya loo dhammaystiraya xataa waxaa la yidhi waktigii laga sugay iyadoo la gaadhin waa loo dadajin kara maxaa yeelay markuu saa keeno dee wuu xoroobayaayo horuu ka xoroobaya ilan daynta waa la soo dedejin karaa waqtigeed waqti kaka horeysa waa la bixin karaa haddaba hadduu ina yidhahdo mukaatab baan ahay ma baynu qaadanaynaa mise waxaynu u baahannahay inaanu iska hubinno mayana ee bayine iyo markhaati baa laga doonaya lamid maa miskiinka iyo faqiirka kii faqiirka waan baahano xama haysto hadduu ku xoolana aanad ku ogeyn iska siinaysa miskiinkiina waa saas oo kale maxaa yeelay waxaa laga yaabaa qofkan haddaad tirada markhaatiya keenso inaa maarata intuu raaraadin inaan cid cid markaa markhaati kacda weyni waaya laga yaabo qof waliba wadhiwda anu ninkan masaajidka maan ku ararkaay wallahi inu waxaysiya nu xaysta ilahay baygow ilan xoolahaaga waxa uu hoos u xoogan kara qof kula degay oo aad aad isu dhex gasheenoo isku guri noqoteenoo isla saaxiibteeno ayaa dee garan kara ama safarooda gasheen marka taa siduu usoo helaa ku adkaan karta marka isaga markhaati la weydiin maayo lakiin adoonkani inuu caqdulkitaabo ku jiro de soo cadday baa laleeyay yaa kula ila waa heshiis aad wadagashay heshiiska inaad ku jirto markhaati inaad u keentaa wax adag maaha iska fududba haddaba hal qodob buu keenay halkanoo haddii sayidkiisii uu yidhahdo waa runtii caqdulkitaabaan kula jira ma weli markhaatiyo kaleynu ka doonaynaa mise intaasaa inagu filan qawl wuxuu leey waa ka muctamadka ahi intaasaa inagu filan inuu sayidku yidhaahdo waan kula jiraa heshiiskaasaan kula jira ayaa inagu filan maxay noogu fillaatay bilay been sheegayaanoo aan heshiisba ku wada jiro lacagteena hadhow tolosayidku iska qaadanaya uu ku leey addoonkiisana waan kaaga ka nimcaysan doontaa adna wax fiican baad ka heli doontaa inoo soo qaad maya waxaa la yidhi sayidkii markuu sidan yidhaahdo qiraal buu sameeyeyba inuu addoonkani mukaatab yahay qiraal ah buu sameeyey markaa dee qiraalkii waynu ku socodsiinaynaa addoonkii inuu iska sheegto yidhahdo wax anaa iskalena kama yeelayn kolkaynu lacagtiisi inuu bixiyona halaa ka xor baa tahay markaa de sayidkii dhib baa kasoo gaaraysa soo marka haddaba waa runtiisadeeni de isagii bay dhibaysaa kol hadduu yidhi wuu qirtaye qiraalkaasaa inagu filan kan kale wuxuu leeyahay may anaa loo dhiibi maayo de waa hoosta ka heshiiyaan ana arrinta waxba ka jirin laakiin wanaga sheegnay inaynan taa dhibaatadeeda ka baqanayn wuxuu ihi wasaadisu alghaarimuuna kii lixaad waa qoladii daynta lagu lahaa wahum darbaani laba qolo weeyi darbun qolo harima u daymowday liislaaxi daati اlbayni dad heshiisiintii fayudfacu ilayhi waa loo dhiibi maca alhinaa isagoo qariya xataa fii daahiri اmadhabi madhabka sidiisa sida maarata daahirka ka ah, ee ka muuqata maa loo dhiibi wax iskaga bixiyo bihi waxaa loo dhiibay addayna wax iskaga bixiyaa loo dhiibi wdarbun qolana arima waa qolo maaratay daymowday limaslaxati nafsihi dantiisa gaarkaa fayudfacu ilayhisna waa la siin maca alxaajati haddii baahiya ay jirto maa yaqdii bihi dayna wuxuu dayntii iskaga bixiyo walaa yudfacu ilayhi la siin maayo xataa yuhbita ilaa u caddeeyo annahu haarimun inuu markaa dayn lagu leeyahay bilbayinati uu markhaati ku caddeeyo fain sadaqahu haddii uu u rumeeyo kii markaa daynta ku facala alwajhayni labadii wejiye sayidka aynu ku soo aragnay uun weeyi fain harima hadduu ku daymoobay fii macsiyatin dembi wa taaba uu ka toobad keenay dufica ilayhi waa la siin wa qiila waxaa la yidhi laa yudfacu ilayhi la siin maayo qoladan lixaad waa alhaarimuun iyaguna aayadda qur-aankaabay ku waa kii daynta lagu waa kii aarim waa qofka dayntale waa qofka daynta lagu leeyay almadiin hariibna waxa weeyaan ka dayntale saasaa badan in maaragtay cagsiga loo isticmaalaan oo haaribkii kii dayntale mararka qaarkood la iska idhaaho hariibna kii daynta lagu lahaa lagu ilaaqana waa dhici karta laakiin sida asalkii waa saas hadalka fuqahadana u badan aayadduna da ay haddaba qofkaa daynta lagu leeya musanifku wuxuu ina yihi waa laba nooc saddexaadna wuu jiraayo fuqahadu raxmat ullaahi calayhim ay sheegaan ee qolada koobaad waa qolo dan guud u daymowday oo maalan umad islaysay ayay dadkii la laayay magtoodii dhabarka u ridatay anaa waxalla wixii meeshaa lagu laayay anaa qaba magtoodii hala heshiiyo heshiiska hala dhameeyo deetna khalaas sidaa lagu heshiiyey dee ninkaasi dan guud buu ka shaqeeyey haddaba ninkaa danta guud ka shaqeeyey ee ummaddii khayrkaa weyn u horseeday dee waa la siinaya hadduu doono haniba ha ahaado hadu doono haniba ha ahaa nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa taxilu sadaqatu lihaniy ilaa lihamsa nin hani ah sadaqadu xalaal uma aha shan mooyaane waxaa ku jiray markaa lihaarib mid markaa u da oo u daymoobay dee taxamala xamaala sida xadiidkii qabiisa qof markaa xamaalad aaday yani damaano aaday ka fiishay lacagii dadka lagu lahaa isagu markaa isa saaray kaasi aniba ha ahaadee waa la siinaya maxaa yeelay wuxuu umada u horseeday ayaa ka weyn arintani dee tanna isagii wax la siiba maahee dantii guudunbaa lagu bixinaya ila marka lacagtii la keeno lacagtii isagu qaadan maayo dadkiibuu siinayaa sooma marka fitnadii iyo dhibaatadii unbuu ku daminayaa wax isagii lagu xoolaynaya maaha isagu waa ninkaa qaniga xoolihiisii u haysta sadaqadii markaa ma cunaya isagu halkaasuu ku bixinaya marka qadarkii daynta ayaa dee laga bixinayaa oo la siinaya hadduu doono markaa dee milyoneerba ha ahaa doono lacagtiisii maaragtay waxa weeyaan diyaar ha ahaato oo miduu ku bixin karaya ha ahaato waa la siinaya bilyaneer baa tahay taada ku bixi lo odhan maayo qolada labaad musanifku waa ka yidhi wa darbun harima limaslaxatin halkan ina yidhi fayudfacu ilayhi maca alghinaa fii daahiri اlmadhab markaa khilaaf baad ka dhadhansanaysa khilaafkaad ka dhadhansanaysaa wuxuu ku jiraa marku lacag caddaanay ah u taalo keesh markuu yaalo maaragtay waxa weeyaan dhul iyo gawaari iyo aanay arrintu ahayn dee lacagtiibaba haystaa isagu bixi la odhanaya qowl baa wuxuu leey markaa kol hadduu lacagta haysto de waxa laga doonaya lacag ay ahayd lacagtii ha bixiyo laakiin kolkan laga bixinayaa waa marka uu u baahanayo inuu xoolihiisi hantidiisii wax kamida iibiyo si uu u dayn baxo laga bixinayaa hadduu laakiin kaash haysto oo ku bixin karayo baahina aanay haynin kaashkiisa ha bixiyo qolale baa jira lakin sida saxdaa ninkani ama kaashahayo ama hantima guurtaa ama tu kalo guurtaa wuxuu doonaba ha haystee waa laga bixinayaa daynta noocaas qolada labaad wa darbun harima limaslaxati nafsihi waa qof isagu dantiisa gaarka ah u daymoobay wii ciyaalkiisa siinayey wii isagoo uqaadanayey hadduu doono ganacsi bilowbu islaa lacag badanoo dayn u qaatay hadhowna wixii baa ka khasaaray waxa uu shariya inaanay arin dembiya ahayn waxaanu diinta u qaatay hadduu dayn u qaatay si uu khamri usoo iibsado oo khamri markaa ku cabo oo dayntii ay markaa iskaadhay maaha dayntii khamriga qaar baa laga yaba qaldan u fahmaan maaha ninkani khamrigu iibsan jiro khamrigii baa dayn lagaga yeeshay maaha ila kaas dayn kaas wax soconaya maaha oo kii markaa khamriga uu ka iibsan jiray oo khamriga ku hadhow hadduu inoo soo doonto dayma waba iska tagmaarataadiga laftaada lagu jeedalayn oo daysainta la taiirayaa waa la unkuray ma jir w iib saaba maaha laakiin matala dukaan yarbu dukaan bu ama qofbuu ka qaadan jiray dayn kolkuu ka qaatana khamriguu kusoo cabi jiray marka waaa de qofkani dayn caadiy ku lacag buu siiye qofkani dayntii qofkan ninkani wuxuu u qaadanayay dembi haddaba ninkan lacagtiisii ma bixin karo waxba ma haysto ma lagaa bixinayaa ma la odhanayaa waa kana iska bixi maybale maa marka sida ugu taageereysa haddii midda kale imika laga bixiiso haddana berrina sii wadi un maayo oo mar walba markaa inagii waxa noqonaynaa sakadiiba inuu markaa ninkan uga faa'iidaysto dembigii iyo macsiyada kusii jirkeedii uga faa'iidaysto markaa wixii dembiya maarata wixii uu dembi u qaatay dembi macsiyo ku samaynayey laga bixin maayo haddaanu toobad keenin hadduuse toobad keena sida musanifka xagga uu ku sheegay sida muctamadkii waa in laga bixinayo maxaa yeeley waxaan waa dayn saxa isagiina maanta uu toobad keenay wixii aynu ka baqaynay meeshuu ka baxay qowl baa le ama weji baa le eh, laga bixin maayo waayo waxaa dhici karaysa inuu nasirayo oo towbadiisaniba aanay dhab ka ahayn eh, hadhowtoolna halkii ka miiso ayaa dhici karaysa lakiin de waxaan leenahay markan la siinaya waa mar ay cadaatay in qofkani towbadu markaa saadiq ay ka tahayoo arrin markaa dee calaamado tusinaya inuu ninkani caadi u toobad keenay markii la arkaa la siinaya qofka daynta lagu leeyay waxaa laga doonayaa inuu markhaati keeno markhaati la-aan intuu iska yimaado inuu yihahdo war dayn baa laygu leeyay iga soo bixiyo sakada iga siiyo wax waxaan soo caddee maxaa in dayn lagu leeya so caddeesa wax fudud wey la mid maaha miskiinnimadii oo kale haddii kii daynta kulahaa uu u markhaati kaco miyaa la siinayaa waxay la mid tahay inbuu yihi sayidkii addoonkiisa u markhaati kacay ilankaasiba dayn buu sheeganayay sidiioo kale u weeyaano isagana waa la rumaynay markaa sida isagana in loo rumaynayo ayay markaa eh, noqonaysa markaa ninkan dayntan waxaa dabcan shardiga in dayntu ay xaalli tahay oo waktigeedii la gaadhay haddaan daynta waktigeedii la gaari sanadka dambe sekadiisa ha gasho laakiin sanadkan waxaa loo qaybinaya dadkii dayntooda ay xaaliga ahayd hadda daynta loo haystay laakiin kan dayntiisu muddo maarata ah, wakhtigii lagu ballamay ay maarata aan la gaadhin ee aanay xaaliba ahayn dee hadda laguma dhegana sidaa daraadeed isaga markaa la siin maayo mukaatabkiina la mid maahaoo dee mukaatabka imikaynu doonay inuu toos xoroobo lakin ninkani waa ninkaa xortaa cidina imika aanay haysanin suu doona yeelaya hadhow toona waxba laga yaaba inuu helo wuxuu iskaga bixiyo oo ku filaada markaa isaga loo qadimi maayo wuxu uhi wasaabicuka toddobaad fii sabiili illaahi waa wixii jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaa waa jihaadkii waa fii sabiili lah sida aad dadkan fi sabiili llahi ku sugani alguzaatu wa mujaahidiintii aladiina laa xaqa lahu aan waxba ku lahayn fi diiwaani diiwaanka oo lagu qoray magacyada askaarta iyo mushaharkooda wixii la midka fayudfacu ilayhim kuwana waxaa la siin maa yastaciinuuna bihi waxay u kaalmaystaan fii ghaswihim duulaankooda maca alghinaa iyagoo hadday doonaan akhniyaba ah mujaahidiintii weeyaan wa fii sabiili lahi sida ilahi wa taala aayadda ku sheegay waxay culimmadu yihahdeen markaa waa mujaahidiintii mutaawiciinta ahaa taawuca ku shaqaynay ciidanka ku biiray iyagoo tatawuca ah oo aan ahayn dad mushaahar kuwii mushaharkana hadda iyaga la siin maayo marka horeba de waa mushaharka loo siinayay inay muslimka difaacaan oy dalka difaac u ahaadaan markaa shaqadoodii unbay qabanayaan iyagu ay marka hore mushaharka u qaadanayeen iyagu markaa sakadii waxba ku yeelan maayaan markood horeba dee maalkaa masaalixda ayaa lagu biilinayay laakiin kuwii iska mutatawiciinta ah ee markii duulaankii ay maqleen ku biiray ama diyaargaroobey is soo diyaariya yidhi duulaankaan tegaya jihaadkaan ku biirayaa yidhi waa laga siinayaa zekadii hadduu doona haniba ha ahaado waxaa la siinayaa wax sahay u noqda intaa uu markaa jihaadka ku jiro iyo inta uu soo noqonayo iyo biilkii reerkiisa iyo sidoo kale qalabkii dagaalka wixii u baahdaba waa la siinaya hadduu doono markaa ani ha ahaado maxaa yeele xadiiskii aynu markii lawad akriyeynay sunanka ku jiray waxa uu lahaa laa taxilu sadaqatu lianiyin ila likhamsa ligaazin fii sabiili اllah mid duulaan fii sabiili llahi ee kaasi dee waa la siinaya de waa inuu jihaad yahay jihaad sharci oo xaqa waa inuu yahay maaragtay dagaaladan ummaddan markaa xaruubulfitanka waa inaanu ahayn reer iyo dowlad dowlad ku duushay iyo oo labaduba muslima iyo waxaa maaha jihaad lama yidhaaho waa jihaadkii bayna ahli اlkufri wa ahli اliimaan udhexeeyey dadka markaa gaalada ah iyo dadka muslimiinta jihaadkii udhexeeyey weeyaan jihaadka laga hadlaya wathaaminka sideedaad ibnu sabiili waa qofkii musaafirka ahaa wa huwa qofkan ibnu sabiilkii almusaafiru waa kii musaafirka ahaa awilmuriidu safara ama kii safarka doonayey fii hayri macsiya safarkii u safrayaana awilmuriidu lisafari kii safar doonayey fii hayri macsiyatin isagoo dembi u safrayn fa yudfacu ileyhi kana waxaa la siin maa yakfiihi wax ugu filaada fii khuruujihi bixitaankiisa wa fii rujuucihi iyo soo noqoshadiisa walaa yudfacu ilayhi kan la siin maayo xataa tahbuta ilaa ay caddaato xaajatuhu baahidiisu fain fadala minhu shayun haddii wax ka soo haraankani isturjica minhu waa laga soo ceshanaya ka sideedaad buu yidhi waa ibnu sabiilkii siday aayadda qur-aankaa ku cadday ibnu sabiil maxaa loola jeedaa laba qolo ka koowaad mid socotaba ah oo ina soo maray halkaa sikada lagu qaybinayo soo maray sahayla-aanna ah dee waxaa la siinayaa wax gaadhsiiye meeshii uu socday hadday waddankiisii ahayd hadduu meel kale u socday oo haddana inu ka soo noqdo uu doonayayna dee wixii halkaa uu doonayana gaadhsiin lahaa ha celin lahaa ayaa la siinay kaasi waa kii socotada ah ka labaad waa mid socoto ahayne halkan uu degan yahay sakada lagu qaybinayo laakiin wuxuu niyeysan yahay safar wixii uu ku bixi lahaayee uu ku soo noqon lahaana ma haysto hindiyuu doonayaayo camaliyad iyo caafimaad iyo hawlu u socdo laakiin wixii uu ku bixi lahaa baanu hay tigirhkii iyo hudheeladii la degayey wixii baanu iska bixin karin reerka masaariftii uga waxba islama hayo marka isagana xaajadiisii safarka ayaa lagaga filaanaya waa la siinaya hadduu bixi waayo musanifka agga dambe ku sheegay ama kii markaa de maaragtay eh, sahaydiisa la siiyey eh, wax ka soo hahaan waa laga soo celinaya iska soo celinaya da wa soo hadhaan kolkaad meesha tagto hawlaagii soo qabsato eed soo noqotay intii kaa soo hadhay waa celis ila waa zaka waxaani laguma siin inaad adigu iskaga maaratay noolaatee safarkaa inaad u kaashataa od kaalmaysataa laguu siiyey safarkii dheeraad bay ka noqotay waxaa caddaatay xaqaagii wax ka badan inaad qaadatay hadduu bixiba waayo kii isagoo joogay ina yidhi waan safar baa niyeysana waxa layga siiye la siiyey hadduu bixiba waayo war maxaa kugu dhacay wallahi halkan iyo sidana wax noqotay iyo halkan iyo waa laga soo qaadaya sakin baa l safarkaasi waa inaanu macsiye ahayn dembi waa inaanu ahayn aduu macsiya u safaraya macsiyada lagu taageeri maayo oo lama siinayo xaaladda iyada inuu baahan yahay waa inuu caddeeyo marka xataa tahbuta xaajatuhu wy waa inay sugnaata say ku sugnaanaysaa dee markhaatiyo haddii la helo waa sax haddii kalena de waa inuu sheegto inuu markaa de baahan yahay oo aanu haysanin xoolihii ku filan sidii miskiinka oo kale sidoo kale haddii uu yahay waddankiisii mid xoola ku haysta laakiin halkan aan waxba ku haysan dee bangiyo iyo meelo la ysu soo dhigo oo sahlan sahlanina aanay jirin waa la siinaya kaa laftiisa wax gaadhsiiye meeshiisa wuxuu ihi musanifku wain fuqida hadii la waayo sinfu min hadihi اlasnaaf sideeddaa qaybood qayb ka mida ah hadii la waayo furiqa nasiibuhu ama wufira nasiibuhu laba nusa helayiin waa iska qorigiisii waxaa loo qaybinayaa calalbaaqiin inta kale sideed qolay ahaayeen qolaa la waayo mualafatu quluubuhum baa la waayo ama ibnu sabiil baa la waayo ama mukaatabiin baa la da imika jirinba marka waynaga in ihi sideed meelood buu imaamku u qaybinaya dee maanta mukaatabiini ma jiraan maxaa soo haray toddobadii kalaa soo haray waxaa laga yaaba toddobada kale laftoodiina mujaahidiin mutaawiciin de jihaadma inaanu so da jihaad ma so maaa las mujaahidiinna markaa ma jirayaan iyagana tuur lix baa soo hadha mualafatulquluubkii waa laga yaabaa in wax la helo helo way buuxaan fuqaradii iyo masaakiintii iyo ibnu sabiilkii way joogaan intii kale sowma lixdaasaa loo kala jebinaya halkii sideed loo qaybin lahaa xoolaha sekada unbaa lix loo qaybinaya haddii uu qaybinayo xoolaha kii maaligiina de maxaa kaloo dhacay dhacaya caamilkiiba isna ka sii dhacay ilan isagu shaqaalo saka siin maaye maxaa soo haray marka shantaasuu isagu u kala jebinaya haddii xoolihiisu badan yihiin shantiibuu uqaybinayaayo dee qolo walba waxbuu siinay wlmustaxabu sida fiicani an yasrifa waa inuu ku bixiyo sadaqatahu sakadiisa ilaa aqaaribihi qaraabadiisa aladiina laa talzamhum laa talzamhu nafaqatuhum aanay ku waajibin inuu nafaqeeyo maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka la siiyo qaraabada waa sadaqatun wasila waxa weeye waa sadaqo iyo maaragtay xidhiidhin qaraabadii la xidhiidhiyey marka la dadkaas waxay noqonaysaa sadaqana way noqonaysaa dee silana way noqonaysaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii salmaan bni caamir asadaqatu cala lmiskiini sadaqatu wa calaa diraximi inataani sadaqatu wa sila saasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin waa aladiina laa talzamhu laa talzamuhu nafaqatu waa kuwii aanay ku waajibin inuu biiliyo kuwii aanay ku waajibin waxana aad u siinayso waa inaanay waajib kugu ahayn adigu inaad ka bixiso marka horeba aabbahaayoo baahan dee wax uu quuto sadaqada ka siin sakadaada ka siin maysa ilan kolka horeba inaad biilisaa waajib kugu noqonaysa ilmahaagii yaraayoo baahan ama kaagii weynaaba oo baahan ilmahaagii weynaayoo baahan isagiiyo ubadkiisii aan waxba hayn sakada siin maysi inaad biilisaa waajib kugu noqonayso kol haddii ay baahan yihiin xaaskaagii de iyadana biilkeedii baa kugu waajibay sadaqadii ka siinaysa marka waxaan aada u siinaysaa la eegaya laakiin haddii aabbaha uu safar doonayo adigu safarku kuma saarnayn adiga waxa ku saarnaa biilkiisa markaa sahmigii ibnu sabiilka waad ka siin karaysa maxaa la cidda nafaqooda ay kugu waajibtay min sahmi اfuqaraai wاlmasaakiin ad ka siisaa la diiday laakiin saamigaa kale waad ka siinaysa ilan wuu baahan yahay zawjadaadi haddii ay safrayso haddii dayn lagu leeyahay ilan inta badan de odayg un la qabsadaayo dayntii maarata lagu yeesho isagu unbaa maaragtay loo qabsada sida saxdaa odayga looguma le iyadaa lagu leeyahy marka maxaa kuu banaan adigii inaad zakadii siiso iska bixin karayno ay iskaga bixiso waa kuwa fuqahadu yidhaahdaa dawadu zawjka ma saarna xaaska dawaynteedu marka hadday daaweyntii u baahato camaliyad bay u baahantahay tahay iskamana bixin karayso arin daway u baahato cid kaloo ka bixisana ma haysato de waad siin kartaa waad kaga bixin karaysa wahaakada marka waxaa la eegayaa qofkan nafaqadii kuugu waajibtay noocii ay ahayd deetana noocyada kale waad u siin kartaa hadii uu asuumtii kale soo gelaye sahmigii markaa halkaa ku beegna ayuu baarad ka siin karay wa an yacuma waxaa kaloo fiican inuu caam yeelo kulla sinfin qayb walba in amkana waa suuragalta suuragal waa dadkii caadiga ah haddii ilaahay milyoneer kaa dhigay ood masaakiinta wadanka joogto oo dhan gaadhsiin karto fuqarada joogto oo dhan khaarimiinta joogto oo dhan abnaau sabiilka jooga oo dhan haddaad gebigooda wada gaadhsiin karayso maxaa ka fiican wada gaadhsiin waa marka aad tahay qofkii amaa dowladdu markay sekada qaybinayso iyadu waa ku waajib saasaynu marka halkan ugu fasirayna inuu maaligii yahay ila wlmustaxabu buyna soo yidhi wlmustaxabu an yasrifa sadaqadu ila qaaribi ladin la tasamna wa an yacuma kula sinfi waxaa mustaxaba inuu sinfi walba wada gaadhsiiyo waa haddaanu dowladdii ahayn dowladdu miskiin kasta oo ku hoosi jira waa inay gaadhsiiso waa ku waajib waayo xilkiisu uu saaray ku kasta oo markaa dayn lagu leeyay waa inay gaadhsiiyaan wahaakada wa aqalu maa yujziu inta ugu yar ee gudaysa markii qofku uu qaybinayo wey ay gaari karaysana inta an yadfaca waa inuu siiyo ilaa alaaثatin saddex min kuli sifin maanta way qaybiyaan de iyagu xaamaba eegaan baan u malaynaya aad qaybinaysay waa inaad shantii meelood aynu sheegnay u kala qaybso ganacsada kolkaad xoolo fiican kolka kolkay waxaagu kooban yihiinoo aanay wax qaybsamaya ahayn de mushkilad malo intaa markaa gaadhaysubaadsi laakiin wixii wax qaybsamaya markuu yahay shantii qolo oo islaag waa inaad u kala jebiso shan islaag markaad ka kala dhigto haalimiintii ugu yaraan saddex waa inaad ka gaadhsiiso fuqaradii ugu yaraan saddex masaakiintii ugu yaraan saddex abnaa-u sabiilkii ugu yaraan saddex mualafadii ugu yaraan saddex saasaa lagaa doonay mujaahidiintiisaasoo kale haddii ay jiraan wa aqalu maa yujziu marka inta ugu yari an yadfaca waa inuu udhiibo ilaa alaaثatin saddex min kuli sinfin qolo walba ila caamila haddii dowladdu qaybinayso shaqaalihii mooyaane markaa ilaada istina hadha waxaynu gelinaynaa shaarixuba uu samaynayo dee dowladdii kg lawadhagayni maaligu ma laha cumaal male shaqaalo male isagu laakiin hadalka hore aqalu ma yujziu alaaada waa markuu qofkii qaybinayo ilcaamila ystainuna waa min ayr jinsiyo ama maarata de waa hore marat ka duwano laakin alcaamilu yajuuzu an yakuuna waaxidan wey fainahu yajuuzu caamilka waxaa banaan dowladdu ay diranayso an yakuuna waaxidan inuu kula noqdo haddii lagama kaaftoomana de waaba laga kaaftoomayba wlafdalu sida fiican an yufariqa calayhim waa inuu ugu weeyaan weliye calaa qadri xaajaatihim sida ay kolba tahay baahidooda ugu kala badiy sa kala baahi kii toban caruura lahaa iyo kii shan caruura lahaa hadda isku insiin maayo say u kala baahi badan yihiin inuu ugu kala badiyo ayaa fiican wa an yusawiya baynahum ida stawat ilxaajaatu wey inuu simo markii ay baahiyuhu sinmaan inuu simo oo kuwii isku baahida ahaa wax isku mida siiyo ayaa fiican waa qofkii caadiga ama dowladdii waa ku waajibanay intan iyada kuwii isku mid kalana inay sinto kuwii kala baahida badnaan mid baahidiisu intay ahayd inay ka siiso waa waajib iyada dowladdiiyo de haddii xoolihii ay wada gaarayaan inay sidaa u yeeshaa waa waajib fain dafaca hadduu haddaba u dhiibo jamiica sahmi qorigii oo dhanba qorigii khaarimiinta ila inayni laba buu u kala qaybiyey kii saddexaad waxba ama sahmigii fuqaradaba laba qurunbaba u kala qaybiyey saddexba muu gaadhsiin harima wuxuu u magdhabi lihaalii qof saddexaad ila saddex baa la doonaya faqiir iyo saddex miskiin iyo saddex baa lagaa doonaya soo ma ugu yaraan halkee laga qaatay waaa saddex saddexdan waxaan sheegay aayaddaa laga qaadanayo inama asadaqaatu lilfuqaraa wاlmasaakiin wاlmualafati quluubuhum wa fi riqaab wاlghaarimiin waa wada jamc jamciina saddex baa ugu yar baa jamcii saddex baa ugu yar markaa ugu yaraan saddex waa inaad siisi fain dafaca jamiica sahmi ila hadduu labadun u kala qaybiyo harima lihaaliثi kii saddexaad wuxuu u magdhabi athulua fi axad اlqowleyn wixii uu labadan siiyey marka laysku daree saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan ayuu siini kaa kan sidaasuu qowlleey wa aqalu juzin ma waxa wax ugu yar buu siin fi lqowli aakhari qowlka kale siduu leeyay markii uu laba un u kala qaybiyo xaqi kama wada bixin waxbaa lagu leeyahy qof saddexaad baa wax kule qoladan ka tirsan haddaba qofkaasi muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay baa la yidhi qowl wuxuu leeyahay dee sow intanoo dhan ba doonan ugu yaraan saddex qof inuu kala qaybiyo dee saddexdaasi markaa alaa saddex qori bay kala jabsanayeen markaa saddex meeloodow meel ayaan gudin oo laga doonaya inuu ku saddexaad siiyo qowl saasuu leeyahy qawlna wuxuu leeyahy mayane de marka horeba ilan isku isku islaag u siiya waajib ma ahayn mustaxab unbayd mar hadduu maaligii yahay ka saddexaad inuu wax uu siiyo ayaa waajibaysa kaa dambea markaa muctamada ila taswiyadii waajib maaha mar haddaan taswiyadii waajib ahayn ulu dhamaystiran inuu bixiyaa waajib ku noqon mayse wax uun inuu mid sadexaad siiyo ayaa waajibi fain fadala hadduu ka dheeraad noqdo can bacdi alasnaafi asnaaftii qaarkood shay-un wax hadduu ka dheeraad noqdo wa kaana uu yahay nasiibulbaaqiina kuwa soo haray nasiibkoodu wifqa kifaayatihim baahidooda uun mid ku sar goan ama wafqa kifaayatihim baahidooda mid ku sar jaran oo markaa yani ku filan naqala wuxuu u rari maa fadala waxa dheeraadkaa ah ilaa daalika sinfi isla noocaasoo kale uu dheeraadka ka noqday ee liaqrabi lbilaadi ilayhi dhulka ugu soo dhow ku sugan wain fadala can bacdihim barhkood hadduu dheeraad ka noqdo wa naqasa can kifaayatilbacdi barka kalena uu ka dhinmo naqalalfaadila kii dheeraadka ahaa wuxuu u rari ila aladiina naqasa sahmuhum kuwii qorigoodu uu ka gaabiyey uu ka yaraaday can ilkifaayati intii ku filayd fii axad ilqowleyni laba qowloo meesha ku sugan mid ahanisiduu leeyih wayanqulu wuxuu u rari ila sinfi aladii fadala canhu isla kooxdii uu ka dheeraadka noqday uun ee biaqrabiilbilaadi dhulka ugu soo dhow ku sugan filqowl alaakhari qowlka kale sida uu leeyahay ayb halkan wuxuu leeyahay shan qori baad u qaybisay sakadaadi kii aarib kii maaratay dadkii daymaysnaa kii fuqarada kii masaakiinta kii musaafiriinta iyo kii mualafada waa shantaynu isleena waa la heli karay shantii markaad u qaybisay ayaa mualafadii gebigoodii baa laba qof baad heshay ama saddex qof baad heshay saddexdii qofta markaa wa maaratay macquulaad siisay ku filayd baad siisay waxbaa ka soo ama khaaribiintii sahmigoodii ayaad wax daymaysanba magaaladaadii laba qof baad ka heshay labadii qofna intii daynta ahayd baad kaga bixinaysa wa dhadheerada ma siinaysid dayntiina waad ka bixisay qayb baa soo hadhay afartii qoriyee kale dadkeedii way ku fillaatay fuqaradii waad wada gaadhsiisay way ku fillaatay masaakiintii waad wada way ku fillaatay afartii qoriba dadkoodii way dabo way dabooleen waxba maaragtay cid baa ma soo hadhin xaggeed geynaysaa xoolaha xoolahan waxaad geynaysaa magaalada kuugu soo dhow dhulka kuugu soo dhow yaanad ku bixinaysaa isla qoladii uu dheeraadka ka noqday haarimiintii buu dheeraad ka noqday dadkii daymaystaa ayuu dheeraad ka noqday dadka daymaysana meesha kuugu soo dhow ayaad kaga bixinaysa saasaad yeelaysa way taas waa xaalad xaaladda kale qoladan dheeraad buu ka noqday kuwii kalena uu ka gaabiyey uu ka gafay maalan fuqaradii waad wada gaadhsiin kari wada intoodu intoodii waa wada gaari weyd mualafadii waad wada gaari weyde ama qaar kamid aad wada gaari weyde qaarna waad wada gaadhi haarimiintiina in baa kaaga soo hadhay intan seed ka yeelaysa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahy waxaan haaribiin baa iskale dad qaan lagu leeyahaybaa iskale marka cid kaa hasiinine waxaad la raadsataa cid qaan lagu leeyayo meelaha kugu soo dhowa qowl saasuu leey qowlna wuxuu leeyahay waar sekadaada meesha kula joogaale dadka kaa fogi dad kale seke ku leeyihi adiga magaaladaada degan baa sekadaada leh marka haddii kuwan ay ka dheeraad ka noqotay dee qaybahan kalaa baahan oo ay ka gaabisay sekadii ay wada gaari weyday qaybahan kale ugu buuxi saasuu qowlka kalena leeyay marka mid walba dhinac buu ka eegayaayo wuxuu eegayaa in dee sinfigaasi uu lahaa kan kalena wuxuu eegayaa in dadkan degaanku ay waxaan lahaayeen marka waxaana muctamada in qaybaha kale loogu buuxinaye aan bahashii la raray oon meel kale la geynayni wuxuu yihi waama zakaatu lfitri taasi waa zakaatulmaalka bilowgii hore muxuu ina soo yidhi markuu qasbu sadaqaadka inoo bilaabay mala halkaa maynaan baraarujinbe ayaa eh, inkastoo nusakdu ku yar kala duwanay wayajibu sarfu zakaati iyo nusakda qaarna wayajibu sarfu zakaati ilmaal zakaatulmaalka in loo bixiyo ayaa waajibaysa zakaatulmaalka marka maxaa dhinay zakaatulbadanki o zakaatulfitridii wuxuu yihi wa ama zakaatulfitri zakaatulfitrida falmadhabu madhabku waxa weeye annaha ka zakaati ilmaal zakaatulmaalkay kala mid tahay arimaha oo tusrafu waxa iyadana lagu bixinayaa ila alasnaaf sideedda sideedda qaybood ayaa sakaatulfitriga lafteeda sideedii qolaa loo qaybinayaa oo sakaatulfitridaadii badnayd shantii baad u kala jebinaysaa maxaa yeelay inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha de sadaqaadkii sakaatulfitridii waa ka mid marka iyadana sideedii qolo ayaa yeelanaysa waqiila waxaa la yidhi mayane yujziu waxaa gudi fii zakaati lfitri zakaatulfitrida an tusrafa ilaa alaaati min alfuqaraai saddex fuqarada kamida in la siiyo oo qowlkani xagguu isagu ka eegayaa dee zakaatulfitridu inteeda badan waa wax kooban qof waliba isagu baana bixiya hal miskiin iyo laba miskiin iyo saddex miskiin iyo unbaa la siiya qof qaan lagu leeyahay iyo mualafatulquluub iyo dadku caad ahaan ma raadiyan hadii taa lagu kalifana xaraj baa imanaya marka qowlka madhabka u muctamadkii ayada daahirkeedana waafaqsan laakiin haddana waxaa la yidhi culamo fara badan baa kan dambe ku fadwootay oo dadkii de culays bay kala kulmayaan haddii la yidhaahdo aasatan reerkii de kuwii de iyagu waxoodu koobnaayee saac iyo laba saac iyo saddex saac ay ka baxayeen iyagu hadda qaybsamayo sideed meelood u qaybsamaya maba laakiin haddii qoys ballaadhani uu jirayoo seke fiicani ay ka baxaysay inay shantii u qaybiyaan oo ay markaa raadi sideeddii uqaybiyaan ama toddobadii haddii maarata caamirka ka jarno eh, hadday intii kale ka jarnana shan ay u qaybiyaan wixii raadiyaan xoogaa culays baa ka jira sakaatulfitradana eh, dee waktigeeda wuu yaryaho si deg dega waa in loo bixiyo waktigaa la bixiyo marka iyada eh, saddex qof ugu yaraan ayaa lagu bixin karaa bal waxay fududeenba qaar culamada ka midii jawaasu sarfiga waahid qof qura in la siiyaa inay banaan marka de qoys dhanoo dhowr qof haddaad isku siiso dee qof iyo wax ay kuu noqonaysa walaa tudfacu akaatu ilaa kaafirin akada gaal lama siiyo horey uusoo sheegnay walaa ilaa bani haashimin wa bani mualibi reer bani haashim iyo reer bani mualibna lama siiyo oo dee nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi xaaraan bay naga tahay annaga zakadu laa uxilu lakum ahla beyti min asadaqaati shay-an waar sakooyinka waxba idinkama ogoli ama ina hadihi sadaqaat laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamed aali muxamedna waa banu haashim iyo banulmualib lam yatafariquu fi jaahiliyati walaa fi islaam islaam iyo jaahiliya toona kumay kala tegin labadan qolo sidaa daraaddeed uma uma banaano labadan qolo nabigu ala sl inamaa banuu haashim wa banumualibi shayun waaxid fii saxiix muslim inamaa banuu haashimin wa banulmualibi shayun waaxidun reer bani haashim iyo reer bani lmualib waa uun wax qura waqiila waxaa la yidhi in municuu xaqahu may haddii waxoodii loo diido min khubusilkhubusi khubusulkhubuska intay ku lahaayeen dufica ilayhim waa la siin walaysa bishayn lakin qolkan waba maaha abu saciid alistaqri wadaad la odhan jiray baa wuxuu yidhi ahlulbeytku sekada way ka maaran yihin waxay kaga maaran yihin walidilqurba waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilahi khubusa walirasuulkaasi waa masaalixdii walidilqurba waa qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam khubus dhan bay lahaayeen khubusulkhubus dhamaystiran bay lahaayeen markaa khubusulkhubuskoodii hadii la siinayaan sekada la siinay laakiin haddii khubusulkhubuskoodii laga hor istaaga sidii waktiyadii dambe dhacday dee xukaamtii daalimiinta ay iska qaadanayeen waxba laga siinayni bal waaba la baacsanayay qaarkood waaba la eryanay de mucaarad bay ahayn qaab iska mucaarado oo kale ayay ahaayeen marka waaba la eryanay in khubusulkhubus la siiye iskaba daaye marka hadday xaaladu sidaa noqoto koodii baahna sekada waa la siinaya buu sheekhaasi yidhi wuxuu yihi sheekhu walaysa bishayin warkaasi wax soconaya maa wax ka soo qaad male maxaa yeelay naskii khilaafsan yahay nebiga calayhi salatu wasalaam baa yidhi sadaqadu xalaal nooma aha wayajuusu waxaa bannaan addafcu in la siiyo sekadii ilaa mawaalii bani haashim reer bani haashim mawaalidooda mawaalidooda waa loa jeeda dadki ay oreeyeen dadkay reer bani iyo wa banimualib reer banimualib dadkii ay xoreeyeen addoommihii ay xoreeyeen iyaga sikada waa la siin ilan qabiilkii ka maahe wa qiila la yidhi laa yajuusu ma bannaana oo xadiis baaba soo arooray ninkii sakada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u diray ayaa wuxuu u tegey mawlihii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi waar waxaa la ii diray aburaafic markaa mawluhu abuuraaficow sakadii baa la ii diray maad iraacdido wixii aan helon addaad ila heshidod ila qaadatidod ila qaybsatidid markaasuu nima saasaa balada nabiga iska soo weydiiyo buui rasuulkiibuu u tago markaasuu yihi rasuul allah dee ninkaasi sakadii ii raac ila qaybsatida ka war markaasuu yihi mawla alqowmi min anfusihim reerka mawlahooda qofka marka xoreeyeen iyagunbuu ka mid yahay yani waa la oo sakadii markaa wainaa laa taxiilu lana sadaqa anagana sadaqadu xalaal nooma aha xadiidkuna wuu ansaxayo culamada qaarkood way tasiixiyeen sidaa daraaddeed ma banaana sheekhu wuxu uhi walaysa wax ka soo qaad male laakiin ah, muctamadku waa isaga kaa uu yidhi wax ka soo qaad male ayaa muctamadaho waxa uu muctamad noqdeen waxa weyaan xadiidkii ayuu waafaqsan yahay baabu sadaqati tatawuc dushuma oo sadaqadii sunnaha ayade waxba male waa laba sadana waynu dul mari baabu sadaqati tatawuc sadaqadii sunnaha ahayd wuxuu hi watustaxabu waxaa la sunneeyaa asadaqatu sadaqadii fii jamiici alawqaat waqti kasta wayustaxabu waxaa la jeclaystaa alikhaaru minhaa in la badiyo fii shahri ramadaan bisha ramadaan waxaa yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam deeqsinimadiisu ziyaaday ahayd bishaas way sii kordhi jirtay wa amaama alxaajaati baahiyaha hortood markay abaaruhu jiraan marka quxu jira dadka qaarkood ay soo qaxeen markay baahiyuhu jiraan darani markaa ayaa lasii adkeeyaa oo lasii jecel yahay sadaqada marka macnaheedu maaha baa la yidhi sadaqadaada iska hayso oo intay wax imanayaan markay yimaadaan soo daa ee waxa weeyaan marka dhawad markay baahi timaadana sii faraqo sii badi baa loo jeeda halkan yaan si qaldan loo fahmino dadka qaarkood anma rabadantuma la sugihi sadaka sadaqaadkayga iyo suqayaashaan bixinayo rabadaantaan la sugaya yaan la jeebka inta kale la xidhin wuxuu ihi walaa yaxilu daalika sadaqadani uma xalaal aha liman huwa muxtaajun qofka u baahan ilaa maa yatasadaqu bihi waxaan uu sadaqaysanayo fii kifaayatihi isaga markaa naftiisii gaarka intiisi intii ku filayd uga baahan iyo wa kifaayatii man talzamuhu kifaayatuhu ciddii nafaqadiisu ay ku waajibtay kifaayadiisii iyo filaanshihiisa intii looga baahnaa inuu sadaqaystaa xalaal maaha aw fii qadaai daynihi ama dayntiisa ugu baahan yahay wa tukrahu waa loo karaahiyeysaa sadaqada liman laa yasbiru cala alidaaqati qofka aanu xamilaynin gacan badhnaanta wuxuu inoo sheegay sadaqadii xaaraan noqonaysa iyo sadaqadii oo noqonaysa xaaraan way noqotaayo wuxuu yidhi dadkii uu biilinaya ay waxaan u baahan yihin wixii ay caawiyo berri karsan lahaayeen maantaiyo caawa karsan lahaayeen ayaa masaakiintii buu siiyey saasi waa xaaraan baan oo waxa weeyaan qofka waxa dembi ugu filan bui nabigu alayhi salatu salaam inuu dayaco ciddii uu quudinayey oo cid kale uu oo soo kuwii saxaabada xoolahoodao dhan bixin jira abubakar wixii dhan wada bixiyey sidee la yeelayaa oo taas markaa waxa weyaan la samaynaya waxay culammadu taasi ay kaga jawaabeen inay intan ka maarmayeen oo wixii ay maanta karsan lahaayeen iyo taas ama u yaalay ama ay markaa de iska dhargsanaayeenoo ilaa berri intaasi ay ku filanayso aanay waxay cunaan u baahanayn ilaa berri berrina de arsaqadeeda ilahay baa subxaana hay waxaanaynu ka hadlaynaa wixii afar iyo labaatankaa saacadood loo baahnaa wixii ka fogay mustaqbal fog mustaqbalka fogna dee arsaaqadiisuu leeyahay ee kifaayadaynu ka hadlaynaa waa maa caawiye berri weeyaan haddaba dadkaa uu biilinaya wixii caawiye berri u baahan yihiin inuu bixiyo lama ogola sheekhu waxaa kaluu ku daray wixii isagu u baahnaa kifaayadiisii iyadana inuu bixiyo lama ogola culimo fara baa saa ku tagtay laakiin waxay rajahayan culimada madhabku taasi inaanay xaaraan ahayn inuu naftiisii wixii isagu cunlaa iska bixiyo taasi xaaraan maahe dadkan kale inuu dayaco iyuunbaa xaaraan noqonaysa sidoo kale dayn haddii ugu baahan yahay dayn baa lagu leeyahay wakhtigeedii baa la gaadhay ama way soo dhowdahay meel kaluu wax uga dayayana ma jirto oo filanayo inuu markaa dayntaasi wixii uu ku bixin lahaa iska sadaqaysto iyaduna ma banaano baan maxaa yeelay de nin waxaan u waajibay oo lagaa doonaya inaad hadda siiso marka inaad qof kala siiso iyadoo qof xaq uu kugu ley wixiisi kaa doonayo iyaduna kuuma banaano waayahay haddaba wixii kaa dheeraad ah adiga iyo reerkaaga wixiidi ka dheeraada ah caawiye beri inaad bixiso intood la soo hadhan nafaqadii maantii beri ama caawiyo berri intood nafaqadeedii la soo hadho inaad wixii kaleo dhan sadaqaysato iyada ka waran way banaanta xaaraan maaha laakiin waa karaahiyo haddaanad sabir lahayn haddaad adkaysanayso oo reerkaagana wixii aad kulba usoo heli karta oo aanad markaa ka qoomamayn inaad sadaqad bixisay ama aanad hadhowto o dadka gacanta hoos dhigan oo xalaysiiyo waa caadi laakiin haddaad maarata adkaysigu hadaad adkaysanayso waa caadi haddaad adkaysanayni oo sabirkii uu kugu yarioo dadka gacmaha hoos dhiganayso waa karaahiyo oo iyadu markaa mid markaa la jecel yahay maaha sal اllah waslm alى nabiyina mxamed allah aclam